بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الطاء إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء غلبت تاؤه طاء افتعل oo wasan khumaasi ah haddii faa-ul kelimihiisa uu afartaa xaraf oo meesha uu ku sheegay mid ka mida uu noqdo wuxuu yidhaahday ta'da iftacala da baa loo rogaa ta'da iftacala markoodii horeba zaa'id ay ahayd faa-ul kelimuhu laakiin waa inuu afartaa xaraf mid ka mida noqdo ama saad ama daad ama taa ama daa mid ka mid oo inuu noqdo wadaalika fi iftacala kaasi waa iftacala oo min asulxi laga keenay talaxa soo ma ahayn faa-ul waa saad iftacala haddii aa ka bineed waxaa leedahay istalaxa waa iftacala ta'da marka u rog ta u rog istalaxa saasaa leedahay wadalika fi iftacala min asulxi istalaxa marka hore ay tahay istalaxa wasankeeda waa iftacala taas wax shakiya kuma jiraan laakiin markii ta'da ta' loo rogo oo istalaxa laga dhigo haddii hawasana la saaro la yidhaahdo ma waxaa leeyahay wasankeedu waa ifacala mise asalkiyaa la fiirina waxaa leeyahy waa iftacala asalkiyaa fiirine dhihi maydid istalaxa wasankeedu waa iftacala dhihi maysid ta'dan waa inaad ka cabirto meeshii ka soo gadoontay oo ta'da ah xuruufta ziyaadada sideedaa loogu dhawaaqa marka leeyahy kanoo kalaa laga soo reebaa daadan hadda sow zaa'id ma aha laakiin sideeda loogu dhawaaqi maayo ee asalkeedii horaa la fiirinaa wadalika fi ftacala min asulxi iصطalaxa wa min adarbi darababa waxaa ka bineeday iftacala waxaa leedahay iaraba taada tarog iaraba wa min atardi iyo tardi baa iftacala ka bineeday arada itarada soomaa taada tarog iarada labada taa markaa isku shid darada sooma ahayn kadibna id itarada kadhig kadibna ta urog labada taa isku shid markaa id itarada bay ku noqoneen wa min adulmi iftacalo oo dulmi laga bineeya dalama sooma ahayn iftacalo ka dhig id talama kadibna taada ta urog id dalama saasaa leedahay wa min aulmi id dalama hadda saasuu noqonaa soo maaha waa in la yidhaahdo id dalama waa in saas la dhaho ilaan wuxuu yidhaha tada iftacala da baa loo rogaa waa in id dalama waa in la dhaho kitaabku sida uu ku socda hadda waa sidaas haddana waxaa bannaan iyadoo sidaas ay tahay taada iftacala haddii faaul ulkelimaha uu da yahay in ayadana da loo rogo kadibna labada da la isu idqaamano bannaan tahay oo la yidhahdo id dalama waa iftacalo oo mina dulmi laga keenay weji kaloo saddexaadna wuu furan yahay dalama ta'deeda waxaa loo rogaa ta soo maaha faaul ulkelimaha oo da-da ayadana inaad ta u rogto markaas oo kadibna wixii ay ku noqdaan laba ta oo aad tidhaahdo id dalama meeqa weji alaaata awji asalka oo ah id dalama iyo labadoodaba da inaad ka dhigto labadoodaba inaad ta ka dhigto wakadalika waxaa lamida tasarufu kaas wixii kasoo tasarufa afcaashii maadiga ahayd bay ahayd waxa meeshaan ku haysanay mudaarica iyo isimka faacil iyo masder kulli waa la mid iصطalaxa yasطalixu musطalixun wamusطalaxun calayhi waاصطilaaxan saasa ku wadeen wadalika naxwu yaطaribu wayasطalixu waaslu asalkiisu waa iصطalaxa waاtaraba watarada waاtalama fafucila maa dakarnaa ibdaalu daali daalkii bedelidiisa idaa kaanat faa iftacala hadday noqoto daalan daal aw daalan ay noqoto aw zaayan quliba taahu taadiisa daalan daal baa loo rogaa fa'da iftacala afartaas xaraf mid ka mida hadday noqoto taada iftacala daal baa ka dhigee wadalika fii qowlika waa qowlkaaga id dara'a aad tidhaahdo dara'a wuu difaacay markeedana saasay ahayd dara'a waxaa laga bineeyey iftacala id tara'a soo noon mayso taada iftacala marka waxaa u rogtaa maxay daal u rog kadibna labada daalhee isku idqaam maxay kuu noqonaya markaas iddaraca saasay kuu noqonaya wadakara iyo iddakara oo kale asalkeeda wuxuu ahaa dakara fa'dii faaul kelimaha waa daal soo ma iftacalo ka binaya marka id takara dheh iftacala ta'da waxaa u rogtaa markaas daal ku dhawaaq id dakara wasankeedana waa iftaala waaye wasdajara asalkii wuxuu ahaa zajara iftacalaa loo bineeyey istajara kadibna ta'dii baa daa loo rogay isdajara walaslu asalka wuxuu ahaa marka waa saddex xaraf waa daal iyo daal iyo zaay afar aan soo maaha may afar maya waa saddexdaas walaslu asalku wuxuu ahaa ibtara'a wad takara wastajara liannahaa maxaa yeeley min daratu bay ka timid wadakartu wazajartu bay ka timid faqalabu taatadii bay daalan daal u rogeen dakartu waan xusuustay zajartuna waa canaantay waaye faqalabu taa'atadii bay daalan daal u rogeen kamaa taraa sidaa u jeedo wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj waana ibdaal qiyaasi ah kan iyo kii ka horreeyey oo taa ta'da iftacala ta'da loo roga waa qiyaas wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj kani marka waa masmuuc waay carabtaa laga maqlay towlaj baa waxay dhaheen dowlaj saasay dhaheen waa guriga yar oo oo guriga ku dhex yaalla albeyt الصaغيiru dakhil الbeyt الkabiir wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj bay waxay dhaheen dowlaj saasay dhaheen tadii bay waxay u rogeen daal wa qaaluu waxay dhaheen waddun waaslu wasalkiisa watidun markiis hore saasuu ahaa watidun waa qoray markii maqaarka iyo la rabo in la taago iyo teendhada iyo qoriga dhulka lagula kawiyo kaasaa waxaa la yidhahdaa watid baa laha calaa wasni katif buu ku socdaa oo say marka waddun uga dhigeen katif marka aad rabto inaad takfiifido caynulkelimaha xarakada saaran baa ka ture kadibna saakina iska noqona marka katfun saasay ku noqonee tanna waa sidii oo kale watidun ta'deeda xarakada haddaa ka qaado maxay ku noqonee wat dun soo ku noqon mayso kadibna ta'dii baa waxaa loo rogay daal markaasa waxay noqotay wad dun labadii daal isku qaba markaas wad dun waasluhu wasalkiisa watidun baa faaskan u taacataadii bay reebeen liajli takfiif xarakadii baa laga tuuray fa saara wuxuu noqday watdan uma abdaluuhaa kadibna taadii bay daal u rogeenoo faqaaluu waxay dhaheen waddun waa masmuuc can ilcarab ibdaalu ljiimi jiimka bedelidiisa tubdalu ljiimu jiimtii min alyaa-i baa laga bedelaa ibdaalan hayra muaridin ibdaal oo hayru muarid ah waa masmuuc can ilcarab wixii carabta laga maqlay keliya ah adiga laakiin yaada inaad jim u beddesho laguma ogola haddii carabta aadan ka maqlin qaaluu waxay dhaheen fil ajili bay waxay dhaheen ujilina waa lahaa ijalina waa lahaa wa qaaluu fil ijali waxay dhaheen ajilun bay dhaheen ijalun dheh qaala abunajmi alijal waa goodirka ah godolka waxaa la yidhaahdaa alyal yaduna way shidan tahay iyal marka ya-deeda oo mushadadada ah haddii jiim loo rogo waxay noqonayaan ijal jiimku wuu shidan yahay qaala abunajmi wuxuu yidhi ninkii raajiska ahay kaana fii adnaabihinna shuwali min cabasi sayfi quruuna alijali buu yidhi kaana quruuna alijali waxaad u malaydaa goodirka geesihiisa fii adnaabihinna fii adnaabi annuuqi aw alibili geela sayntiisa waxaa u malaydaa buu yidhaahda goodir geesihiis inay ka soo jeedaan ashuwali ashuwali marka bedel waxay ka tahay hinnadaas oo mudaafu ilayga oo majruurka bay bedel ka tahay ashuwal waa jamcu shaa'il oo ta aan wadanin wahiya anaaqatu alatii tarfacu danabahaa waa hasha saynteeda kor u qaada waa waxaa la yidhaahdaa shaa'il shaa'il markii la jamciyo marka shuwal baa lagu jamciyaa kaأna quruuna اlijali waxaad u malaydaa goodinka geesihiisa fii adnaabihinna halahaas sayntooda inuu ku jiro goodinka geesihiisa ad u malaydaa buu yidhahda halahooda yani in saynta ay ka soo jeedaan ashuwali kuwa saynta kor u taagaa sayntooda marka ashuwali waxay beddel ka tahay hinnadaas marka waxaa leedahay kaأna quruuna اlijali fii adnaabihinna fii adnaabi الshuwali baa leedahay min cabasi sayfi xaal uu ka ahaaday jiilaalka habeediisa wuxuu leeyahay habeedda oosaynta iyo meesha dambe uga taallaa habeeddaasoo ilaa jiilaalkii saarneed waxaa u malaydaa buu leeyahay inta dheeraatay oo weynaata waxaa u malaydaa goodirka geesihiisii marka waxaa laga rabaa ijjal wa qaala araajisu wuxuu yihi yaa rabbi in kunta qabilta xijatij falaa yazaalu shaaxijun ya'tiika bij aqmaru nahaatun yunazii wafratij buu yidhi yaa rabbi rabbiow in kunta haddaad tahay qabilta mid aqbalay xijatij xijatii buu ka rabaa wayaa mutakalimkii xijatii rabbi ow haddaad xajkaygii aqbashay falaa yazaalu ka zuuli maayo shaaxijun baqal ya'tiika bij ya'tiika bi baqal inuu ii kaa keena adiga ka zuuli maayo rabbi ow xajkan iga aqbashay wuxuu leeyahay sanad kasta baqal baan intaan soo raacan beytkaaga imaanaa falaa yazaalu ka zuuli maayo shaaxijun baqal ya'tiika inuu ii kaa keeno bij ay b aniga inuu ii kaa keeno yacni beytkaaga inuu keeno shaaxijkaasoo aqmaru cad shaaxijkaasoo nahaatun ay nahaaqun oo cib badan oo cidiisu ay badan tahay shaaxidkaasoo wuxuu yidhaahday yunazii oo lulaaya wafrati ay wafratii oo lulaaya wuxuu yidhaahday tinta madaxayga alwafra waa shacaru ra'si wuxuu leeyahay ka zuuli maayo baqal inuu ii kaa keeno baqashaasoo buu sii sifeeyey wuxuu yidhahda way caddahay aqmar wuu cad yahay baqalkaasi wuuna cib badan yahay wuxuuna lulaa buu yidhaahday aniga tinta madaxa iga saaran buu lulaa yunazi wuxuu lulayaa wafratij ay wafratii waalwafratu shacaru ra'si wuxuuna ula jeedaa nafsii aniga nafsad ahaanteyduu lulaa aniga intaan soo raaco anoo ka lulanayaan beytkaaga imaana u leeyahay yuriidu wuxuu ula jeedaa xijatii wa b wa wafratii saasuu ka wadaa وqاaل الآkخر mid kale wuxuu yihi khاalي cwayf وأbو عilj وأbو عalي المطcmaani اللحمa بالcashid وبالغadاaةi فilq الbrnij يqلc بالwd وبالsaysij buu yihi khاalي aniga abtigay cwayfun waa ninka cwayf la dhaho وأbو عalي iyo وأbو عaliyin iyo أbو عalي labadaas nin baa wuxuu yidhi aniga abtiyaal ii ah cuwayf iyo abu caliyin abtiyaalkay waaye cuwayfkaas iyo abu caligaasoo almuطcimaani quudiya almuxtaajiina dadka u baahan waxay siiyaan allaxma hilib bay siiyaan ilaan acama laba mafcuul bay qaadataaye acamtu lmasaakiina buran masaakiintii baan qamadi u qaybiyey sidaa u tidhaahdo almuطcimaani waxay siiyaan almuxtaajiina dadka u baahan allaxma hilib bilcashi ay bilcashiyi habeenkii ama galabtii bay hilib siiyaan uu yidhaahdeen ay ka dharjiyaan hilib habeenkii markii la gaaro qaboobaha oo dadku ay gaajoon yihiin markaasi dadka masaakiinta hilib u qaybiyaan buu waa dad deeqsiyaal ah wa subaxdiina almuطcimaani kuwaasoo quudi almuxtaajiina dadka u gaajaysan waxay siiyaan filaqalbarnij gaballo oo timirta barniga la yidhaahda ah ayay muxtaajiinta siiyaan bilqadaati subaxdii wadda deeqsiyaal ah habeenkiina wuxuu leh hilib bay dadka ka dharjiyaan subaxdiina timirtaas gaballadeeda timir isku dhegdhegan qaybta isku dheganba markaa filqatun filaq marka waa jamcu filqatin wuxuu yidhaahday gaballo timiroo isku dhegan bay dadka masaakiintaana subaxdii siiyaan وبالغdاaة subaxdiina في اqlbrniy واlbrniy waa نowع min التمr jayidhu waa nooع timirta ka midoo aad u qiimo badan وبالغadاaةi فilqlbarnij wuxuu yidhaahday barnigaasoo ama filaqdaasoo yuqlacu lagu soo lagu soo gooyo lagu soo siibo bilwadi ay bilwatidi qorigaas lagu soo siibo ilaan timirtu way way bislaatay way isdul saarsaarantahy way isku dhegdhegtay markii la rabo marka qayb weyn in lasoo fujiyo waa in qoray la qaato kadibna qoraygaas lagu soo fujiyo yuqlacu waxaa lagu soo fujiyaa buu yidhahda bilwadi bilwatidi qoray baa inta la qaataa lagu soo fujiyaa iyo wabisayfij ay wabisayfiyi waxaa kaloo lagu soo fujiyaa buu yidhi gees la-aad lo-da geeskeedana timirtaas waa lagu soo fujiyaa buu yidhi yuriidu wuxuu ula jeedaa caliyin وبالعشhiيi والbrniyi والsaysiyi buu ka wadaa qaala ninkii shaacirkaa wuxuu uhi xatىa idaa maa amsajat amsaja buu yidhi xatىa idaa maa amsajat markii ay ahaatay ama markay galaabaysatay iska dheh xataa idaa maa amsajat ay اlutunu damiirkaas waxaa loo celinaa alutun waa dameer dameerta mideeda dhadiga ah markii ay galaabaysatay wa amsajaa oo ximaarkii midkii labna uu galaabaystay kelimada nasalkeedii markaa amsajat waxay ahayd amsayat markeedar saasay ahayd luqadda caadiga ahoo marka carabtu ay isticmaasho ya-dan alif baa loo rogaa soo maaha litaxarukihaa wa infitaaxi maa qablahaa kadib markii alif loo rogo way dhece alifka soo maxay u dhacee istiqaa markaas waxaa leedahay amsat calaa wasni afcat luqadda la yaqaano carabta dhexdeeda macruufka waa midaas ninkan wuxuu sameeyey wuxuu diidan yahay inuu aliftaas inay ka dhacdo diidan yahay ayadoo ya lama dhaafi karo amsayat lama dhihi karo ya-dii u rogay markaasuu wuxuu yihi amsajat idan u nabad gashay soo maaha amsajaana wuxuu ahaa markiisii hore amsaya buu markiisii hore ahaa waa afcala ya-daani waa laamulkelimihii haddii sideeda marka loo dhaafo oo xaraf kale aan loo rogin waa in alif loo rogo soo maaha litaxarukiha wainfitaaxi markaase waxay noqonaya amsa waana carabta dhexdeed midda macruufka ah wuxuu sameeyey laamulkelimihii oo ya-da ahayd buu jiim u rogay markaasuu wuxuu yihi amsaja kadibna alifulidlaaq buu xagga dambe ka raaciyay markaasuu wuxuu yihi amsaja yuriidu wuxuu la jeedaa amsad hadday galabaysato utuntii wa amsaa ay amsa alximaaru wahada kulluhu kan dhammaantiisu laa yuqaasu calayhi looga qiyaas qaadan maayo buu yura waa masmuuc ilcarab wallahu aclam